wsl llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali sabi slm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baab lcaariyati caariyadiibuu baab wey caariyadu macnaha waa waxaa la yidhaahdaa ibaaxatu manaafici shay bigayri ciwad shayga manaaficdiisa in lagu baneeyo isagoo waxba lagaaga qaadanayn ood waxba dhaafsanayn macnaha yani shaygan soo intifaacso lafihiisana soo celi waayo isaga ahaantiisa ma baaba-ayo laakiin waad intifaacsan waadna soo celin intifaacaad intifaacsanaysana waxba lagaagama qaadanayo bilaash baa lagugu siiyey taasaa cariyada la yidhi ayb marka inay mashruuc tahay oo banaan tahay waa ijmac waa laysla ogolya can samurat bni jundabin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alay wasalam cala alyadi gacanta korkeeda waxaa ahaaday maa akhadat waxay qaadatay ama waxay qaaday xataa tu'addiyahu ilaa ay guddo gacantu waxay qaaday waa lagu leeyahay iyadayna saaran tahay ilaa ay guddo oy ciddii lahayd ku celiso rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii ahlu sunanka nasaa-i warinine fi buu kusoo saaray wasaxaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay sidoo kale alimaam tirmidi baa saxiixiyey xadiidka sixadiisa waa la isku haystaa liannahu wa min riwaayat xasan ibn abilxasan albasri can samrat bni jundab xasan albasri ayaa wuxuu ka warinayaa samrat bnu jundab ayb xasan albasri inuu samuro ka maqlay xadiis iyo inuusan ka maqlinna khilaaf baa ku jira qolya waxay leeyiin weligii waxba kama maqlinba qaar waxay leedahay xadiidka caqiiqada xadiidka wanqalka ku yimid unbuu um ka maqlay wax kale uu ka maqlay ma jiro qaarna waxay leeyihiin maya wuu ka maqlay ayib laba gooraba si ay noqotaba khilaafkaasi samaacu xasan albasri can samura waa ku jira xadiidka sidaana waxaa ku cileeyey alxaafid ibn xajar fi talkiis oo wuxuu yihi alxasanu mukhtalafun fi samaacihi min samura isla cilada lafteeda xadiidka waxaa ku daciifiyey asheikh alalbani caleyh raxmat fi lirwa cidlo kalena wuu leeyahay xadiidku sanadkiisa xasan albasri baa ku jira oo mudallis ah wuuna cancaneeyey marka cancanat lmudallis iyo samaacu lxasan min samura oo dood badani ku jirto labadaa ciluu xadiidku qabaa wabittaali waa daciif xadiidku waa daciif labadaa cilo sababtood buu daciif leeyahay wuxuu faaideynayaa ruuxu wuxuu qaaday waa lagu leeyahay cala alyadida waxaa laga wadaa ruuxii baa laga wadaa ruuxu wuxuu qaaday waa lagu leeyahay ilaa uu gudo waxaa soo gelaya waxa uu qaaday caariyadii shaygaad caariyeysatay weelkaad caariyeysatay neefkaad caariyeysatay baabuurkaad caariyeysatay soo inti lagu yidhi ilaa aad soo celiso mas-uuliyaddiisu aday ku saaranta saasu qaybinaya maana ayb haddii dhib ku yimaado oo inta gacantaada uu ku jiro ay dhibaata ku timaado taas ma laygu yeelanayo mise laygu yeelan maayo ile shaygii ruuxii iska lahaa idankiisa iyo ridihiis baan ku qaatay marka maqaadiir baa ku dhacday dhib baa ku yimid ma layga rabo mise laygama rabo xadiiska dambaa ka hadli doonta kana wuxuu ka mid yahay kuwa loo dalisha wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alay waslam rasuulku wuxuu yihi addi gud alamaanata amaanadii waxaad u guddaa ilaa man ciddii i'tamanaka ku aamintay amaanada ciddii ku amaanaysatay oo ku aamintay u gud oo sii wey macnaha walaa taqul hana khayaanin man khaanaka ciddii ku khayaanta ciddii ku khayaantana khayaanaha ugu abaalgudir rawaxa wariya atirmidiyu tirmidi baa wariyey wa abu daawuuda waxasanahu abu daawuud uu taxsiiniyey wa saxaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey daaraqutni baa sidoo kale soo saaray wastankarahu xadiidka waxaa inkiray abu xaatim araazi wa akhrajahu waxaa soo saaray buri xaafidku jamaacatun oo min alxufaadi ragga xadiiska xifdiya ka mid ah ragga xadiidka xadiista nebiga raggii xifdisnaa jamaaco ka mid ah xadiidka soo saartay wa huwa xadiidkani shaamilun wuxuu kulansanayaa oo soo gelaya lilcaariyati caariyadii baa soo gelaysa shaygii la caariyaystay ayaa soo gelaya addi lamaanata ilaa man itamanaka soo gelaya xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo shariik ibn cabdillahi alqaadi oo sayi lxifdi ah sayi lxifdi ah laakiin waxaa ku raacay nin la yidhahdo isagana qays ibnu rabiic oo isaguna sayi lxifdi ah oo laba ninoo xadiiska wada warisay labadoodaba xifdigooda xun waxay yidhahdeen labadooda xifdigooda wuxuu xumaaday markay jagada qaalinimada qabteen yani cilmiga xadiidka niman ku fiican bay ahayd iyagii ibn abi leyla iyo cilmu xadiisiyiin xadiis ku fiican bay ahayd laakiin markay mas-uuliyad qabteen mas-uuliyadiiba mashquulisay fasaaa xifduhum markaasuu xifdigooda xumaaday marka labada nin waa niman sayi lxifdi ah laakiin sida sheekh albani fi saxiixa uu ku leeyay fi silsila saxiixa wuxuu leeyahay alxadiidu xasanun biiqtiraanihimaa macan labadoodu maadaama isku lamaansameen oo israaceen xadiidka warintii isku raaceen saasuu xadiidku saxiixku iyo xasan ku noqonaya wa huwa saxiixun ligayrihi liwuruudihi min turuqin ukhraa labadooda isku lamaansanidoodan xadiidku xasan buu ku noqon turuq kaleo uu ku yimidna saxiix buu ku noqonaya turuq kaloo badan buu ku yimid marka saxiix buu noqonaya turuqdaa waxaa ka mid ah ariiq uu axmed iyo abu daawud iyo bayhaq ay soo saareen can yuusuf ilmahik oo taabici ahaa yani ayaa ka mid a ah oo majhuul baa ku jira nin majhuula ku jira waxaana saxiixiyey ibnu sakan xadiidka alimaam shawkani sidoo kale wuxuu leeyahay duruqdiisa kala gedisan ayaa xadiidka xoojinaysa fayantahibu lilixtijaaj buu leey xadiidku wuxuu gaadhaya heer la xujaysan karayo marka xadiidku eh, ariiq marka la yidhaahdo cillo kama marna laakiin uruqdiisa marka laysu ururiyo wuu iskaajinayaa xasan ilaa saxiix buu gaaraya macna waa sugaya marka ayb xadiidka hore waxaynu soo sheegnay gacantu waxay qaadaa laga rabaa ama caariyaha ku qaato ama ha ijaarato ijaaraha ku qaato ilaa ruuxi iskala ha igu celiso xadiidkaa wuxuu faa ka hore oo laga faa'iidaystay oo cumuumkiisa laga qaadanaya ruuxa shay caariyeystay wuu damaanayaa ilaa uu ruux ilaah ugu celiyo damaanadiisa isagaa sidaana waxaa ku tegay ibnu cabaas abu hurayra cataa alimaam shaafici axmed ibn xambal isxaaq ibn xajarna wuxuu ra'yigaa u tiriyey culimada badankood saas man inuu damaanayo ayuu u tiiriyey waxaa khilaafay maalikiyada iyo xanafiyada iyadoo waxay idhahdeen inuu xadgudub ku xadgudbo mooye ma damaanayo adiga waxa weyaan qolyana waxay leeyihiin mudamaani waxaan uu qaatay dhibka soo gaadhay ama isagu sabab ha u ahaado oo dacadsi iyo xadgudub iyo gaboodfal sababtiisa ha ku yimaada taa waa laysla ogolyahay inuu damaanayo hadduuna dacadsi kiisa ku imaanin iyo xadgudub iyo gaboodfalkiisa oo maqaadiir ilahi intay ku timid shaygii wax noqday taasay isku khilaafayaan ma damaanaya mise ma damaanayo qolya waxay leeyihin waa damaanaya qolya waxay leeyihiin ma damaanayo oo markaasi qolyahane ma damaanayo waxay leeyihiin yadu mustaciir yadu amaana cidda wax caariyeysatay gacantiisa waa gacad ammaano wabitaali hadduusan dacadsi iyo xadgudubmaynin ma damaanayo qolyana waxay leeyihiin mae eh, fii kuli laxwaal waa damaanay xadiikan dambe addi lamaanata ilaa man ictamanaka iyadana waxaa daliishanaya qolada qabta raigaa qabta ayb qolada raayigaa qabtaa daliishanayso yani amaanada waxaa ka mida alaabtaad caariyeysatay shayga qaadatay baa ka mida inaad marka ciddii kugu aaminsay gacantiisa ku sinta mooye inta ka horeysa adaa damaanaya wixii soo gaaran adaa mas-uulka saasay ah. u daliishanayaan macana addi lamaanata ilaa man itamanata xadiiska qaybtiisa dambe walaa takun man khaanaka waxaa laga wadaa khayaanadu ma gasho wax la yidhaahdo muxuu ahaaye mukaafa'a ma gasho ruux khayaano kugu sameeya khayaano inaad kaga goosato maaha lanna khayaanadu waa dembi shay dembi anaa laysagama goosto khayaanadu ahaanteeda waa waxaa la yidhahdaa lixaqi illaahi bay mamnuucta xaq illahi bay mamnuucta maalan ruux kugu been abuurtay inaad ku been abuurato waa xaran laakiin ruux waxaad ku sugan tahay kugu sheegay wuxuu ku sugan yahay inaad ku sheegto waa ku bannaantah waa min baabi iljaza fajaza sayiatin sayiatu milaha amaa duultaanka iyo been abuuradku maya nin baa maala waxa wy wuxuu kugu sameeyey faaxishu ku sameeyey laa qadar allah faaxishu masala sameeyey asagii faaxishaha lagu samey la dhihi maayo leanna waxa wy ismigani waa mamnuuc lixaq waxna waa la kala goosan karaa waxna lama kala goosan karo marka khiyaanadu waxay ka mid tahay waxyaalaha haddii lagugu sameeyo aadan ruuxii ka goosan karin oo aadan iyadiiyo kale kula dhaqmi karin saasay culamada qaarkood odhanaya walaa taqul man khaanaka oo wuxuu khasisayaa bay leeyihin xadiidkaasi aayadaha qur-aanka ah ee ay ka mid tahay wajazaau sayiatin sayiatun miluha waa haddayna khayaano ahayn wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi waa haddayna khayaano ahayn faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum hadduuna ariiqu khayaano ahayn xadiidkan waxa nusuustaas khasisaya bay leeyihiin maxaa yeelay eh, muxuu ahaayey khayaanada iyada layskulama dhaqmi karayo oo ciddii ku khayaantay ma khayaami karayso walaa takun man khanaka saasay culamada qaarkood ku fasiraya ayib khayaanada marka waxa la yihahdaa wixii si qarsoon si qarsoon wixii laysu yeelo ama loo kala qaataa la yidhahda oo khidaac iyo ay ku jirto yani si hoosa ah. ayib bacd ahlicilmi baa waxay eh, yidhaahdeen xadiidku walaa takun man khanaka nahyigaasi waa karaaho waa karaaho oo maxaad ku khasist maxaad kaga saarteen taxriimka waxaan kaga saarna bay dhaheen nusuus kalaa jirto oo ruuxii xaqiisii xaqaagii aad ka weyday inaad kaga qaadan karto dariiqadaad ku heli karto oo masalatu dufri masaladan soo sheegnay xadiidkii hinda imraatu abi sufyaan ayay macnaha waxay u deliishadeen oo markay nebiga u timi sal lay aslam oo tiri rasuulku ilaahay abu sufyaan waa nin bakayla aniga caruurtaydana wax nagu filan nama siiyo ee maka qaataa wax aniga caruurta nagu filan xoolihiisa ma ka qaata ee nabigu dhihi jiray sal alay wasalam adig caruurtaada wax kugu filan macruuf kaga qaado marka waxay leeyihiin gabadhani si hoosay xaqeedii u qaadanaysaa nabigaana u fasaxay sal alay wasalam marka waxaa lagu jawaabaa baabul ma aheen waa baabu istiifaai alxuquuq waa inay kala duwan tahay marka sidaasay marayaan culimadu khilaafadi war badan baa waan yacla bni umayata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala lii wuxuu igu yidhi rasullahi sal lay slam rasuulku wuxuu igu yidhi idaa goortii atadka ay kuu timaado rusulii rusushaydu markay kuu timaado faacqibunsii alaaiina dircan rusulii waa kuwaas soo diray man ergada iga socotay dadkaan soo diray markay ku yimaadaan faactihim waxaad siitaa alaaiina dircan soddon gaashaansi darcigu waa gaashaanka macnaa waxa weyaan laysaga dhigo hubka ayib qultu waxaan igu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow acaariyatun macaariya madmuunatun oo la damaanay miyaa aw amase caariyatun caariye miyaa mu'addaatun oo la gudayo miyaa labadaa kays qaala nabigu xuli sal lay slam bal iskaba dhaafa caariyatun waa caariyo mu'addaatun oo la gudayo caariye la damaanay mahe waa caariyo mu'ataada axmed baa wariyey sheh albani aleh ramatlah fi silsila axiixa isaguna wuxuu leeyahay isnaadu saxiix rijaaluhu kulluhum iqaat ayb xadiiku marka waa sugan xadiiku waa xadii sugan ayb xadiidku wuxuu kala qaaday yacla bnu umaya markuu nabigu ku yiri sal lay wasalam dad aan soo diray markay ku yimaadaan soddon gaashaan ooan dagaal ku tagno nasiib markaasaa wuxuu yidhi laba kay tahay waa idin siinayaa macaariye ah la damaanayaa mise waa caariye la gudayo maxaa u dhexeeya wuxuu leeyahay alimaamu sancaani caleyh raxmatullah caariyada madmuunada waxa weeye alati tudman ida talifat bilqiima wاlmu'adaatu hiya alati yajibu ta'diyatuha maca baqaa'i cayniha fain talifat lam tudman bilqiima madmuunada waxaa la yidhahdaa waa midda hadday wax gaadhaan ama ay dhimato la damaanayo oo qiimaheedii baa lagugu leeyay madmuuna waxaa la yidhahdaa shaygan hadduu joogana oo weli cayntiisii ay joogtood haysana waa inaad bixiso madmuuna way markaas muadaadna maxaa la yidhaahdaa mu-adaab waxa wey hadday joogtaa la geyn oo bixinaysaa hadday baaba'dana qiimaheeda laguma leh marka laba kay tahay buuhi maxamedow shaygani ma caariyo oo madmuuno abaa caariyo laba gooraba aan idinku leeyahay oo intaad iga caariyaysateen haddii ay markaad soo noqotaan duruucdii soo nabad noqotona aad ii soo celinaysaan haddii ay markaasi baaba'dana qiimaheedii aada ii damaanaysaan laba gooroba aan idinku leeyahay miya madmuuna way markaas mise meahe haddii un ay soo nabad noqotaan idinku leeyahay hadday baaba'do idinkuma lihiyo waa markaa mu'addaatun labadaa kay tahay ma mu'addaad ba mise waa madmuuna markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam bal caariyatun mu'addaad sidaa marka la yidhaha waxay noqonaysaa haddii uun iyada lafaheedu soo noqdaan baanu ku siin laakiin hadday baaba'do qiimaheeda laguma lihi saasuu ugu jawaabay macnahaasuu alimaam asancaani caleyh raxmat ullah muxuu ahaayey ayuu ku fasiraya dabcan sida sheekh albani uu leeyahay marka aan la damaanaynin hadday baaba'do markaan la damaanayn qiimaheedii waa marka uusan tacadi iyo xadgudub iyo gaboodfal ayna wax ku noqonin haddii ay tacadi iyo xadgudub ama gobodfal adiga kaa yimi sababtaada wax kusoo gaadhaan qaطcan taa iyadaa waa la damaanaya ama hadday maqaadiir ilahi isaga timid iyo asbaab kaa xooguna wax ku noqotay taa way markaasi waxa weeyaan midda laga hadlayo sidaas man ayb xadiiska waxaa daliishaday qolyaha qaba caariyadu sideedaba haddii wax soo gaadhaan lama damaano somaynaan sooga sheegin laba ra'yo la kala qabo qolyo axaadiistii horey deliishadeen waxay yidhahdeen laba gooraba waa damaanaya oo la damaanaya maalikiyada iyo xanafiyaduna waxay yidhahdeen lama damaanayo ila bitacaddi a bitaqsiir ama xadgudub adiga kaa yimid ama gaabin sababtaa ah hadday wax ku yimaadaan markaasaa la damaani laakiin hadday si alla wax u noqoto la damaani maayo maxaad deliishateen xadiidkanaa deliishanabidhe maxaa yidhi caariyadii nebigu duruucdii uu caariyeystay markuu ku yidhi laba gooraba miyaad ii damaanaysaan mise hadday uun lafaheedii joogaan baad ii soo celinaysaa nabigu wuxuu ku yidhi hadday lafaheedii joogaan baan kuusoo celinaysa ama hadday lafaheedii baaba-een dee markaa caariyay ahaydo laguma lihid wey macna xukunka caariyadu marka waa kaasay dheh halkaasay maalikiyadii xanafiyadii mareen xadiidkana iyagaa daliishanayaan ayb xayna nabigu sal lay slam wuxuu kala qaaday bayna adamaan waaladaa faawjaba aladaa duuna damaan adaaga markay joogtana in la guduu waajibiyey oo la dhiibo hadday baaba'dana damaanadeedii muusan waajibinin xadiiska zaahirkiisaasaa ka muuqda qolyahaasaa marka daliishaday laba ra'yi oo la kala qabo wey mid kaloo tafsiilinaya jira wacan safaan ibni umayata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay aslam istacaara wuu caariyeystay minhu safwaan xaggiisa wuxuu ka caariyeystay duruucan diricyaal waa gaashaanada oo manaa rugka lasaga dhigo yawma xunaynin maalintii xunayn fa qaala markaasaa wuxuu yidhi safaan ibnu umaya dhahay akasbun ma dhacbaa yaa muxamedu muxamedow muxamedow duruucdan aad iga qaadatay ma dhac booba ah, xoog miya qaala nabigu wuxu sal ly sl bal iska dhaaf saas mehe caariyatun waa caariyad madmuunatun oo la damaanay caariyad aanu kaa cariirsanayno annaga nasaaranoo nagu leenaha laba gooraba hadday iyadii jirtana waanu kuu soo celin hadday baaba'dana waa nagu leedaha qiimaheeda rawa waxaa wariye abu daawuud abu daawud baa wariyey waaxmedu wannasaa'iyu kadalika bayhaqi baa wariyey wasaxaxahu lxaakimu xaakim baa saxiixiyey ayib xadiidka sanadkiisa laba cilaa ku jirta cilada koobaad nin la yidhahdo umayat bnu safwaan umayat bnu safwaan oo waxaa ku jira majhuul ah cilada labaadna shariik bin cabdilaahi qaadigii hadda aan soo hadlanay sayid xifdiga ah baa ku jira labadaa cilo qaba cilo saddexaad baa jirto idiraab baa lagu cileeya xadiidka laakiin xadiidku sanadkiisu daciif ha ahaadee shawaahid buu leeya uu ku asaxayo shawaahid buu leeya waxaa ka mid a ah shawaahidda xadiid uu soo saaray xaakim iyo bayhaqi can jaabir bn cabdilaahi oo sanadkiisu xasan yahay oo sidanoo kale isaguna sheegaya axaadiista xoojinaysa umar khaati kacaysa xadiidkanu ka mid ah, oo dacfigiisa kabaysa waxaa ka mid ah kan uu hadda ka dambaysiiyey oo uu ku xijiyey wuxuu yidhi xaafidku wa akhraja wuu soo saaray xaakim waa akhraja wuu soo saaray lahu shaahidan buu usoo saaray lihada alxadiidi waa wa akhraja wuu soo saaray xaakim lahu lihada alxadiidi shaahidan buu usoo saaray xadiid u markhaati daciifan oo daciifa ah. can ibni cabbaasin laga warinayo radi allahu tacala canhuma ah, xadiid xoojinayo markhaati u ah yuu xaakim soo saaray laakiin sanadkiisa daciifiya ayib lafdigiisu waxa waaye wuxuu ku yidhi markuu nebigu duruucda ka caariyeystay safwaan ibni umaya ayaa wuxu uhi yaa rasuula allah acaariyatun mu'addaa macaariye la gudayaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam caariyatun mu'addaa waa caariye la gudaya xaakim xadiidka markuu wariye wuxu uhi saxiixun calaa sharti muslim dahabina waa ku waafaqay say yidhaahdeense maaha dahabiy xaakim say yidhahdeen ma ahe xadiidka sanadkiisa waxaa ku jirna idhahdo isxaaq ibn cabdilwaaxid oo daciif jiddan ah isxaaq ibn oo aad u xoog badan yahay ayaa sanadkan ku jira xadiidka cabdullahi bin cabbaas saas daraaddeed mar hadduu sanadkiisu daciif jiddan u yahay laa yajbir aw laa yajbur walaa yanjabir mana kabo mana kabmo lamana kabo macnaheed waxa weyaan dacfigu mar hadduu xoog badan yahay xadiisku shaahid ma noqdo laakiin waxaa shaahid noqon karaya xadiidkii horeen sheegnay ee jaabir uu soo saaray jaabir laga wariyey xaakim iyo bayhaqina soo saareen kaas ayaa sanadkiisu xasan yahay oo xadiidka hore xoojinay sidaasuu xadiidku wuxuu ku noqonayaa xasan saasuu xadiidkani xasan ku noqonaya darajadiisu wuxuuna la mid yahay xadiidkii hore allahuma wuxuu kaga gedisan yahay aqasbun ya muxamed qaala bal caariyatun madmuuna caariyatun madmuuna caariyatun madmuuna kii horena muxuu yidhi Eh? xadiiskii hore caariyatun muaddaa saas macana waana soo sheegnay inuu farqi u dhexeeyo madmuuna iyo waan soo sheegnay inuu farqi u dhexeeyo madmuuna iyo muaddaa waan soo sheegnay oo muadaadku cayntiio joogtaa markay joogtaa la dhiibay hadday baaba'dana qiimaheedii laguguma leh madmuunana waxa weeyaan laba gooraba waa lagu leeyay hadday iyadii joogtana waa dhiibi hadday baaba'dana qiimaheedii baa lagu yeelanaya madmuuna macnahaasay bay yani sancaaniya jarkad ku fasirayaan ayib xadiistaasoo dhan waa xadiista keentay inay ra'yiga fuqahadu iskhilaafo caariyada la kala qaatay haddii ay joogto lafaheedii in la celinayo oo ciddii lahayd aad u celinayso addi lamaanata ilaa man itamanaka taa kuma jiro saas macnaha taa kuma jiro waxaa laga doodayaa doodu imaanaysaa markay baaba'do ama dhib soo gaadho yaa lagu leeyahy haddii ruuxii gacanta ku hayay dacagti iyo xadgudub iyo gaboodfal isagu uu sameeyey sababtiisa wax ku gaadhana in lagu leeyahay iyadana shaki kuma jiro goorma way marka lagu maransa marka xaaladda lagu mulansan yahay waa xaaladda musiibo rabbaaniya intay ku timi shaygii la caariyeystay ruuxan uusan sabab u ahayn mustaciirka ah markaasaa lagu kala tegaya qaarna waxay leeyihiin wuu damaanaya qaarna waxay leeyihiin ma damaanayo axaadiistaasaana keentay inay isku khilaafaano laba ra'yi la kala qaato baabu baabulasbi dhicigu baa wya alabu waxa weyaan waa dhaca waxaa la yidhahdaa akhdu shayi ulman wa qahraa shayga in la qaato oo lagu qaato gardarro xaqdarro lagu qaato xoogna lagu qaato saas macana xoog iyo awood haddii lagu sheegto waxaagii xaqdarro lagu qaato taasaa waxaa la yidhahdaa qasbi dhac baa dhac baa la yidhahdaa ama haddii si qarsoodiya lagu qaato marka waxaa la yidhahdaa xatooyaa la yidhahda sooma xatooyadu waa qarsoodi dhacuna waa xoog ayb can saciid bni zaydin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi man iqtataca ruuxu goosta shibran taako min alardi dhulka xaggiisa ka goosta ama min alardi oo dhulka ka mida ku bayaanahba horto dulman gardarro iyo xaqdarrana ku qaata ama ku goosta dawaqahu allah allah u qoorgelinayo luqunta u gelinaya iyaahu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada min sabci aradiina toddobada dhul xaggooda toddoba dhul xaggooda ayaa looga qoorgelinaya dawaqahudaasi damiirka ku jira wuxuu u noqonayaa shibrigiibuu noqonaya dawaqahu shibrigiibuu qoorta u gelinayaa allaahu alle iyaahu isagiibuu qoorta u gelinaya ayb yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada min sabci aradiina toddoba dhul xaggooda xaal uu ka ahaaday shibrigu isagoo toddobada dhulba taakadii oo toddobada dhulba ka timid ayaa qoorta loo gelinaya maalinta qiyaamada muttafaqun caleyhi buhari muslimna wariy ayb xadiidkani wuxuu muujinayaa dulmiga waxaan ujeedaa dhaca iyo ismigiisa dambiga uu leeyahay dhaco khaasatan dhaca la dhaco caqaaraadka iyo madbuurtada iyo dhulalka iyo boosaska iyo nacal iska dha ismiga uu leeyahay iyo dembigiisa ayuu faa-iideynaya waxaana uu ku tilmaamay taa ka qiyaasteed iska dhaaf wax kasii badan taa ka qiyaasteed ruuxii dhaca oo xaqdarro ku qaata taakadii toddobada dhul toddobada dhulba taakadaa inta kaga aadan ayaa qoorta loo geynaya maalinta qiyaama culimadu dhowr macnay ku fasiraan macnaa waxay leeyihiin dhulkaa lala goynaya yani yucaaqa bilkhasfi ilaa sabci ardiin waxaa lagu ciqaabayaa dhulka inta lala gooyo oo dhulkii lala gooyey lagu jiido ayaa ilaa dhulka ugu hooseeya toddobada dhul ayaa la jiidayaayoo qoortiisay wadagelaysaa marka saakadii uu xaday qaybtaa uu qaatay ee dhulka ah toddobada dhul ee kala hooseeya inta ku aadan oo dhan ayaa marka qoorta u gelaysa maadaama dhulkii lala gooyo uu hoos u galay macnahana waxaa xoojinaya xadiidka cabdullahi bni cumar ee axmed iyo bukhaari ay soo saareen oo nebigu yuri sal alay aslam man akhada min alardi shayan bigayri xaqin ruuxii dhulka wax ka qaata xaq xaqdarrana ku qaata khusifa bihi yowma alqiyaama dhulkiibaa lala goynayaa maalinta qiyaamada ilaa sabci aradiina ilaa toddobada dhul laga gaadho dhulkii baa lala jarayaa dhulka marka lala jarana hoos buu u gelayaa qiyaastii dhulkii uu dhacay ayaa marka qoorta u galaysa dhulkiibuu hoos usii gelayaa man ilaa dhulka hoose uga dhacay ayib ra'yi waa kaaso dhulkaa lala jarayaa kadibna qoorta u wada gelayaa meeshii wuxuu dhacay o dhan baa qoorta u galaysa ra'yiga labaadna waxa weeye waxaa lagu kalifayaa maalinta qiyaamada in uu dhulkii uu dhacay qoorta uu isagoo ugu jira uu qiyaamada la yimaado uu soo soo guuriyo qoortaa looga lalaadinaya markaasuu maxsharka la imaanaya meesha laysugu imaanayo taana waxaa iyadana faa'iideynaya oo laga qaadanayaa xadiid uu soo saaray tabaraan abu yacla ay soo saareen ibn xajarna uu sanadkiisa taxsiiniyey min xadiid axakam sulami wuxuu nabigu sal lay aslam man akhada min ariiqi lmuslimiina shibran jaءa ywma alqiyaamati yaxmiluhu min sabci aradiin saas way macanaha yacni dhulka dariiqa muslimiinta ruuxii ka qaata wax taa ka dhan maalinta qiyaamaduu imaanayaa isagoo xambaarsan toddobadii dhul xaggooda isagoo ka xambaarsan marka labadaba in laysugu darana waa dhici karta sida axaadiista ay tilmaamayso in dhulkiina lala gooyo oo la dhex mariyo qoortana loo suro dhulkii u dhacay isla markaana maalinta qiyaamada uu la yimaado isagoo qoorta uga lalaado dhulkii u dhacay su-aal baa lays laisweydiiyeyo oo luquntiisa iyo qoortiisa seebay dhulka intaa la egoo toddobadii kunba wada ah say u wada qaadi kartaa allaha tabaaraka watacaala iliga gaalka buurta uxud la ekaysiiyey qoortaada waa weyneyn karaa sooma ilaa ay dhulka dhan ay hinjiso oo laga lalaadiyo waxba kumaaha rabbi tabaaraka watacala sabab leanna bini aadamka markuu aakhara tagiyo markuu adduunka joogo la isagama qiyaas qaato waa laba xaalood abuur kale w abuur kaleu ku imaanaya man ayib marka waa ciqaab adag waa ciqaab adag ninkii dhul dhacay dhulkaasama kasta ama dhulbuuba sidiisa ku dhacay ama ma ahe kii ay dariska ahaayeen buu waxoogaa ka riixday boosriixad buu sameeyo waxoogaa yar buu kaga darsay ayaduna waa lamid laanna waa dhac soma soomaali badanna maanta waxaa qaacido u noqotay wuxuu ahay walba la qabso qadi maysi ama ku qisaqali mayse adiga uu muxuu ahaaye sheega un sheega un dhulkii soomaalidu degti taasalkaana waa ka jira dhulka loo diistanay degaana imtixaanka ugu weyna ka jira waaba dhulba saas maa imtixaanka waa lasdhacaya xoog ah, waaba laisku dilayaaba inta la isku dilaa weliba adana xog laiskuga qaabanay marka xisaabaa qaraa laabama waxweyn baa laaba sidaas hadduu dhulku dhisan yahay oo intuu guryo ka dhisan yihiin markaasi uu sii intifaacsado ay ka wasii daran taa laga hadlayo waa dhul banaana hadduu dhulkii dhisan yahay isagoo guryo ka dhisan yihiin astaa ku dhacdana xisaabteedu way kasii weyntay xisaabteedu way kasii weyntay saas daraadeed guryaha la fili iyo dhulka la dhacay hala celiyo intaan xaaladu sii halaabin wixii intifaacee la intifaacsadayna yaa imaa in qiimihiisii dadkii loo celiyo lagana xalaashado muddadii la isticmaalayay daad heli karta daad weyda soo ma meeshaanbaa lagugu sugi aday qoorta kaa laalaadana waad imaan kadibna dadkii waxay u fadhiyaan uun soonkaaiyo salaadaadiiyo xasanaadkaagibaa xaggaa loo fadhiya ah. haddii xasanaadda waxbaba lagu waayo jibirjaalka riban tahayna sayi-aadka intaba soo qaadan baa lagu saari cadaabkaad mudmayd mid ka daran baa lagu gelin marka meeshaa ka dhex abaad marka waxaa kuu tarta gurigaa dhacday iyo dhulkaa dhacday waxoogaa qaadatay waxaa kaa xerisa marka saas w ayb xadiidka waxaa loo daliishadaa sidoo kaleeto masale muhim ah oo ah dhulka korkiisa ninka iskale baa gudihiisa waxa ku jirana iskale buqacada booskaaga korka korana adaa leh wixii hoos marka la aadan adaa iskale ilaa toddobada dhul hoos sii aad adaa iskale laguguma basan yani hadduu mid isku dayo dhulkaan hoostiisa inuu qato xagga hoose ka dego adaa iskale waad u diidi karta oo dhulkana iskale sooma wakadalika waxaa la mida dhulka hawada ka koraysana ninka dhulka iskale waa iskale or adigu dhulka keliyaa leeda laakin anigu dabaq baan korkaa intaan ka dhistan kaa kor marahaya socon mayso alhawaau taabic lilardi wakadalika ma yani taxta alardi taabic lima ahir lima huwa calaa dahri lard saas maa hawada korona dhulkay raacsan tahay waxa dhulka gudihiisuna wuxuu raacsan yahay korkuu raacsan yahay hadday masaalix dawladeed soo gasho dowladdu dadka wixii dan caama looga maarmi waayo way ka qaadi kartaa laakiin waa inay u celiso dhulka qiimihiisa waa inay u celiso haddii laga maarmi waayo gurigaaga wadda qabato lagama maarmi waayo dowladda xaq bay leedahay intay kaa qaado oo gurigii lagu qiimeeyo in markaa lagu siiyo guriga kharashkiisa lagu siiyo ama meel kale guri lagaa siiyo kadibna masalxadii caamkaa lagu fuliyo taa waa masale kale w maarka haddii masalan dhulkaad adigu leedahay ay nacdani ka dilaacdo ama dahab baa laga helay ama shidaal baaba ka soo baxay ama yaa iska le ruux dhuntaa baa iskale saas maa saas daraadeed baa dawladuhu waxay hadda liiska u sameeyaan mataqaana liiska sagaashan iyo sagaal sana dhulka leedahay dhulka dawladdu sagaashan iyo sagaal sana asalka dhulka dawladda iskale sagaashan iyo sagaal sana markay kuu dhamaada haddana waa lagu cusboonaysiina ama waa lagu diida maxaa dawladdaa dhul kale loo yeeli sababtu waxa weye dhulkan hadday macdani ka soo baxdo ama shidaal laga helo ama dahab ha laga helo dawladdu way kaa qaadan kartaa adig korkiisa iskaga noonool iska dhista laakiin waxa wey waa waa lagu ergiso w ergiso malihid ma asal ahaan dhulka ciddii noolaystay baa iskale shareecada islaamku marka la yidhahdo dhulka ruuxa noolaystay baa iskale sidaas w ayib waxaa kaloo axaadiiskan laga faa isagana ay culimmadu ka qaataan mas'alo kaleo iyadana muhimaho dhulalka toddobada ah waxay yidhaahdaan sida samada oo kale toddobada samo oo kale ma kala qaadnee way isku dhegdhegan yihin waa la kabyo toddoba oo isa saarsaara wa xaggay ka qaateen waxay ka qaateen hadday kala fuqfuqsan yihiin oo hawa u dhaxayso oo la ishaysanin sida toddobada samo oo kale ruuxani dhulkuu dhacay dhulkii kore ee uu dhacay unbaa lagu ciqaabi lahaa qoorta loo gelina sooma ila kuwaa kale wayna ka fujisan yihiin waa baab kale laakiin maxaa qoorta loogu wadageliyey todobada dhulka isa saaran baa hal qayb isla kaana isagoo wada dhacay oo kale ka dhigantahay marka saas man wa min alardi milahunna wa ficlan sidaas weeyo dhulku waa toddoba dhul oo isa saaran laakiin wax udhexeeya ma jiro sidaasa laakiin samada toddobada samo ayaga laba kasta waxa udhaxaysa masaafo iyo muxuu ahay waxbaa udhexeeya oo isma saarna ayib way u kala koreeya an anas radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay aslam kaana wuxuu ahaa cinda bacdi nisaa'ihi dumarkiisa qaarkood ayuu agtiisa ah agtooda agtiis agteeda ah kaana wuxuu ahaa cinda bacdi nisaa'ihi dumarkiisa qaar ka mid a ah, agteeda ayuu ahaa ayib um salma way cala raajix nasaa siduu soo saaray bisnaadin saxiix ayuu sanada ayuu nabigu la joogay sal lay slam gurigeeda joogay fa arsalad markaasay soo dirtay ixdaa um, ummahaat lmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkood mid mid ka mid a ah ayaa waxay soo dirtay maca khaadimin adeegeen la jirankii oo lahaa iyada u sugnaaday khaadim iyada u adeegahay la jirankiisa waxay soo dirtay biqascatin xeedho oo fiiha dhexdeeda dacaamun oo cuntay cunta ay bimacnaa waxa weye guriga umu salm nabigu joogay sal ly haweenkiisii mid ka mid ah ayaa waxay soo dirtay khaadim usoo dhiibtay cuntay usoo dhiibtay maya midda uu la joogay caisha wa caisha gurigeedu joogay midda soo dirtay xeedhada yaa umu salama saas saas fa arsalat ixdaa ummahaati lmuminiin oo umu salama baa waxay soo dirtay maca qaadimin laha qaadim iyadoo ay lahaydba waxay usoo dhiibtay biqafcatin xeedho oo fiiha dhexdeeda tacaamun cuntada yani nabiga martibaa ujoogtay sal markay marti ujoogta guriga caaishana waa joogaa umu salama intay xeedho cunto kusoo riday bay usoo dhiibtay mid khaadim ah markaasay tidhi nabiga ugeey sal alay nabiguna xagee jooga gurigii caaisho martidu markaa fadhido ayb cuntadii markii la keenay caaisha argtay iyadoo irida laga soo gelinayo fadarabad markaasay dhufatay biyadihaa gacanteeday ku dhufatay xeeladii iyo cuntadiiba baadar dhaxay ku dhufatay fakasarad markaasay jebisay alqafcata xeeladiibay jebisay cuntadiina badcaned waa iska dacdatay sooma xeeladiiba mia kudhaxbasata fadamahaa nebigu waa isu dumay sal lay slam xeeladii oo jajabtay buu isu ururiyey oo isu dumay wa jacala wuxuuna yeelay fiiha dhexda aطacaama cuntadiina waa yeelay cuntadii daadatayna xeedhadiio jajabanoo isku hurhuriyey buu soo kor saaray wa qaala nabigu wuxu yuri sal lay waslam kulha cun cun kulha kuluha ma idin qoran kulu ma idin qoran kuluha cuna buu yuri sal lay sl raggii martida u joogay oo cuntadii u kale cunay cuntadii markay dhammaysteenoo xeedhadii cuntadii ka cuneen wa dafaca nabigu marka wuxuu dhiibay alqascata xeedhadii alsaxiixata ee fayoobay lirasuuli ah, khaadimkii lasoo diray ee xeedhada markii hore waday buu xeedho fayow oo guriga taale usii dhiibay wa xabasa wuu reebay almaksuurata tii jabnaydna gurigiibuu ku reebay oo haweenaydii dee xeedhada jabisay baa loo reebay tii jabnayd tii xeedhada lahaydna xeedho fayow baa loosii dhiibay albuaariy buhaari baa wariyey watirmidiyu tirmidina waa wariyey wasama wuxuu uu magacaabay tirmidi adaaribata midda xeedada garaacday oo gacanta ku dhuftay wuxuu ku magacaabay caaishata wuu ku magacaabay waa sida wazaada wuxuuna ziyaadiyey faqaala nabiyu nabigu wuxu uri sal lay slam tirmidi tirmidi baa ziyaadadaya ayib tirmidi laba ziyaadu leeyahayo midda koobaad haweenta gacanta ku dhuftay xeedhada cuntada daadisa caaishayna taa wuu magacaabay waxaa kaloo uu siyaadiyey nabigu inuu yihi sal lay slam acaamun biacaamin wa inaaun biina ah. acaamun biacaamin cunta cunta u dhigantaa wa inaaun weelladi inaain weel buu udhigmaa ah, xeea xeea udhiganta haddaan xeeladii dadka jabisid taada unbaa lagu gudi waayo ah, saas man wasaxaawuuna saxiixiyey tirmidi waay man uu saxiixiyey kadalik shekh albani baa saxiixiyey xadiidku waa sugen asalkiisanade buhaari baa warinaya siyaadadan tirmidi baan ka hadlaynaa wey asalkiisa bukhaari baa xadiidka warinaya iyo keyrkiiba man ayib xadiidku marka waa sugen maxaa loo keenay waxaa loo keenay xadgudubka shayga haddii aad ku xadgudubto oy waxgaadhaan shaygii haddii shay u dhigma aad haysana shaygaaga u dhigmaa lagu guday haddii shay u dhigma lagaa waayana qiimihiisii baa bixi waana qaacidada ay fuqahadu yidhaahdaan almiliyu bilmiliyi wa gayru lmiliyi bilqiima saas maana waa kii manduumadii ashekh ibn cuthaymiin caleyh raxmat ullah wayudmanu misliyu bilmisliyi wama laysa bimiliyin bima qad quwima ah, wixii wax la eg la heli karo oo la wixii la aha lagu bixinayaa waxay fuqaadu yidhahdaan miliga waxay yidhahdaan waa makiilaadka iyo mawsuunaadka waxyaalaha la miisaamiyo waxyaalaha la beego haddaad wax udhigma hayso waxay udhigmaa lagu gudaya haddaad kiilo beriisa ah hadlayso kiilo beriisa ah lagaa raba lan way isu dhigmaan sooma haddii aad muxuu ahay wax u dhigma haddii la heli karo wixii u dhigmeeye baa lagaa rabaa cayntii baa lagaa rabaa haddii wax u dhigma la waayo markaa waa la qiimeeyaya qiimaha uu suuqa ka joogaa lagaa rabaya saasay macnaha yidhahdaan waxay markaa ka muuqataa xeedada umusalama ay soo dhiibtay waxaa u dhigantay xeerada guriga caaisha taalay hadday marka xeero aan lahayn ay jebisay teedii baa lagu guday oo misli bay marka ahayd fuqarada qaarkoodna waxay leeyihiin labada xeero inay dhinac walba isaga mid noqdaan ma suuroobi karto misli ma ah saas daraaddeed waxay leedahay xadiidkani waa khaarij ulqiyaas qaacidat lmisliyaat baa lagu dureeriyey qaacidat lmisliyaatna ma aha bay leeyihiin halkaasay qaar almuhim waxa weeye xukunkii rasuulka sal ly aslam xukunka rasuulkana nina kama hadli karo ayib marka wixii aad adiga kharibto waa in aad guddo wax u dhigma haddii la heli karoon adigana dulmi kugu ahayn ruuxii wixiisa aad kharibtay ama ka dhacday ama ka dhacday ama dhac ama xadgudub kaleeta ku haleey waa inaad ama shaygii mid lamida guddo ama haddii la waayo qiimihiisi baad gudaysaa warku intaa wey macnaha nabiga sal alay slam waxaa ka sugan caaisha markay arrintan samaysay ragguna guriga ay fadhiyaan ila waa la arkayaa haweentan cuntadii kala tuurtay oo xeedadii jabisay oo xag ku kacday oo waa la arkaa nebigu sal lay aslam marka wuxuu yidhi haarat ummukum haarat ummukum hooyadiin waa masayrtay buu nebigu sal hooyadiin waa masayrtay hadalkaa waxay leeyihiin culimadu nooc cudurdaar ah buu nebigu uga dhigaya caaisha ila ragga hortiisa hadday haweentu wax ku allayso ninkeediina meesha joogo soo wax laisweydiin maayo laakiin haddii sababta ka keentay la garto waa loo cudurdaari markaa sooma sababta ka keentay haweeney lala qabo baa gurigeedii cunto usoo dhiibtay waxlahe maxaa laga qaadan marka haweenka laysla qabo baabkanoo kaleeto haddii muxuu ahaay macnaheed waxa way anugu soo cunto ma karin aqaano waayo adiga gurigeedi marka cunto loo soo dhiibayo tusaale cuntama kori dhaqaano marka yani waa baab xasaas ah baab aad xasaas ah nabigu marka sal lay slam raggan hortooda si caaisho cudurdaarkeeda u muujiyo iyo wuxuu yihi sal lay slam haarat ummukum haarat ummukum hooyadii waa masaytay bu nabi sal lay saas man marka sababtaasa iyadana u geysay radi allahu tacala canha warda can raafic bni khadiijin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay slam rasulku wuxuu yihi man zaraca ruuxii beera fii ardi qawmin dad dhulkood bikayri idnihim ayagoon idmin ayagoon ogolaanin falaysa ma ahaanin lahu isaga min azarci abuurka xaggiisa shay-un waxba ugama ahaanin waxba kuma u walahu waxaase u sugnaaday nafaqatuhu nafaqadii kaga baxday meesha kharashkii meesha kaga baxay unbuu leey laakiin beertan dhulka ku taalla waxba kuma leh waxa wariye axmedu axmed baa wariye walarbacatu iyo afartii ila nasaa-iya mooye ayb waxasanahu waxaa xadiidka taxsiiniyey atirmidiy wa yuqaalu waxaa la yidhahda bu yihi xaafidku ina albukhaariya bukhaari dacafahu wuu daciifiyey baa la yidhaahdaa waxaa la sheegaa bukhaari inuu daciifiyey xadiidka sanadkiisu waa daciif xadiidka sanadkiisu waa daciif sanadkan ka hadlayna marka saddex cilaa ku jirta oo daciif leeyahay cilada koobaad saddex cilo baa sanadka ku jirta cilada koobaad waa shariik bin cabdillahi alqaadi oo sayxifdi cilada labaadna abu isxaaq sabiici oo mudallis oo cancaneeye waay cilada saddexaadna raafic ninka xadiidka ka werinayo waa cafaa cabaana raafic xadiidka kamuusan maqalo inqiaac baa ku jira sida ay ku tageen imaamu shaafici abu zurca muusa bn haaruun alxamaal cabdilxaq ishbili iyo keyrkood saddexdaa cillo xadiidka qaba inqiaac iyo laba iyo yani khashyatu tadliis iyo aasaas daraadeed ba xadiika waxaa daciifiyey bayhaqi khaaabi muusa bn haruun xamaal culimadaasoo dhan baa daciifiyey bacdu ahlicilmina waxay leein xadiidku sanadkiisu daciif ba ha laakiin wuxuu leeyahay axaadiis kale uu ku xoogoobayo waa xoogoobayabay leey saas daraadeed buu tirmidi isaguna waa taxsiiniyey sheekhiisii bukhaarina wuxuu ka guuriyey inuu taxsiiniyey ibnulqayim fi tahdiib sunan wuxuuna sheegay alimaam axmed iyo abu cubayd inay xujaysteen xadiika waxaa xoojiyey sidoo kaleeto alimaam sancaani shawaahidiisu ka xoojiyey ayib sheekh albani sidoo kale shawaahiddiisu ku saxiixiyey xadiidku marka sanadkiisu waa daciif laakiin ka xadiis ahaan lishawaahidihi wa turuqihi lmutacadida way xadiidku xasan ku noqday sidaasana raajixa imaam bukhaari iyo ay ku tageen tirmidi iyo ibnulqayim iyo keyrkood xadiiku wuxuu faaideyne xadiidku wuxuu faa'ideeyey dhul dad leeyahay baad iska beeratay beerta aada ka beeratay adoo beertay baa lagu yimid oo beertii ku baxday ninkiila habaa ku yimid dhulkana xaqdaraad marka horeba ku beeratay see laydin kala saaraya wy nebigu wuxuu xukumay sal alay wasalam beerta dhulka ku taalla ninkii dhulka lahaabaa iskale leesh leanna xididkan iyo geedkan meesha ku yaalla dulmi baad ku gelisay soma xaqdariya beerta waa iskardaraad ku gelisay ninkii dhulka lahaa iskale adigana deerta wixii kaa galay oo kharashaa lagu celinaya maxaa kaaga baxay deerideedii abuurkeedii falideedii muxuu ah waraabinteedii maxaa kharasho kaa galay kharashkeedii baa lagu siinayaa beertasa ninkii dhulka lahaa baa iskale wabilaaskatig baa lagu leehay oo awa dididkaygi rafaadkaygi dhul dulleeyahay beeratada ayb warku waa iska fogey sidaa waxaa ku tegey oo sida xadiidku qaba ku tegay alimaam axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo culimada qaarkood baa sidaa maray laakiin waxay kala qaadayaan haddana haddii beertii oo go'day oo ninkii beertii goostay ninkii dhulka lahaa uu yimaado waxay leeyihin markaa beerta wixii ka go'ay ninkii dulmiga ku beertay baa qaadanaya midhaha beerta ka baxay ee go'ay ninkii beerta lahaana muxuu yeelanayaa dhulkiisa wixii lagu kirayn lahaa ila dhulka waa la kiriya sooma dhulkaa la qiimaynayaa sanadkay beertu ku taallay bilahay ku taallay imisaa lagu kiraya kiradiisi buu yeelanaya dhulka wixii ka hallaabayna wuu hagaajin kii dhulka beerta waxaa kaloo qiimayn mudan oo la qiimaynaya iyadana dhulka marka la beero beerta ka baxaysaay macdantii dhulka ku jirtay qayb bay la baxaysaa wabitaali dhulka markay beertu ku badato midhaha ka baxaya iyo dhulku markuu yahay muxuu ahaaye Ehm, cusub yahay midhaha ka baxa isku mid marka aana qiimaa loo samayn dhulkii kiraa loo samayn wuxuu haleeyey iyo meeluhu kharibay hagaaji baa la dhihi ninka la kiradiis baa la siin kana midhii buu qaadanaya waa haddii iyadoo la goostay uu yimaado wa haddii beertii oo geedkii ku taallo oo weli aan geedkii la goynin uu yimaadana marka waxay leeyihiin sidana lagu xukumiyo beerta iyo dhulka ninkii dhulkan ala wada qaadanaya ninkana waxaa la siinayaa wixii kharashka ka galay saasay macnaha ay mareen culimadaas macna wacan cumar bni zubayrin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rajulu nin baa wuxuu yihi oo min asxaabi rasuli lah sal ly sl nabiga saxaabadiisa ka mid ina rajulayni laba nin ayaa ikhtasamaa ikhtasamaa way doodeen ilaa rasuulilahi sal lay slam rasuulka xaggiisay u doodeen oo isu qabsadeen intay isqabsadeen bay agga rasulka sala aadeen fii ardin dhul dhexdii dhul bay isku qabsadeen dhul sababtii ayay isku qabsadeen oo isula tageen sal l isula dacwoodeen dhulkaasoo karasa uu beeray axaduhumaa midkood fiihaa dhulka dhexdiisa wuxuu ka tallaalay karasa wuxuu tallaalay axaduhumaa midkood fiihaa dhulka dhexdiisa naklan geeda timir ah waalardu dhulkuna lilaakhari ka kalaa iska leh ninkii dhulkaahayo u idmin uu nin geeda timira ka beertay dhulkana nin baa iskale labadooda waa isqabsaday marka faqadaa markaasuu xukumay rasullahi sal lay sl rasuulkaa xukumay bilardi dhulkii wuxuu u xukumay lisaaxibiha ninki dhulka laha lisaaxibiha ninki dhulka laha oo dhulkaaga adaa iskale wa amara wuxuuna amray saaxiba annakli geedaha timirtaa ninkii iska laha wuxuu amray an yukhrija inuu saaro naklahu geedihiisa timirtaa inuu saaro adeer waxa geedahaaga quji geedahaaga qujiyo meesha ka saar meeshaa doonta adigu geed wa qaala nabigu wuxu uri sal lay slam laysa ma ahaanin licirqin xidid aalimin oo xaqdarro ah xaqun xaq uma ahaanin xidid xaqdarro meesha ku galay xaq male saas daraadeed waa in la fujiyo rawaxa wariye xadiidka abu daawuuda baa wariyey kadalika bayhaqi abu cubayd baa soo saaray wa isnaaduhu sanadkiisuna xasanu wayaa buu ihi xaafid ayib sanadkiisu xasan maaha sanadkiisu xasan maaha siduu xaafidku sheegay meehe sanadkiisa dacfi baa ku jira liannahu cancanatu bni isxaaq baa ku jirta maxamed bin isxaaq oo mudalisa ayaa cancanadiisu ku jirta bidaali waa dacfi sanadka ku jira xasan maha ayb xadiiku laakiin bishawaahidihi buu ku xoogeysanaya waxa wariya abu daawuuda baa wariya waisnaadu sanadkiisuna xasano wa aakhiruhu aakhirkiisa oo aakhirka xage waay laysa licirqin aalimin xaqun taas wa jumladaa dambe xadiidka aakhirkiisa cinda asxaabi sunani ahlu agtooday ahaatay sunanka ragga iskale agtooday ahaatoo wariyey macnaa waxa weyaan ahlu sunanku waa afartii wey maana ayib cinda asxaabi sunani ahlu sunanka agtoodu ahaaday min riwaayati curwata curwo warintiisa xaalu ahaaday can saciid ibni zaydin uu ka warinayo ariiqa hore sooma artaan curwat ibnu zubayr baa muxuu ka warinayaa can rajulin min asxaabi rasulilah soo ayib curwa marka waa taabici laakiin xadiiskuna waa markuu qisada wato waay laakiin markuu jumlada dambeo laysa licirqin aalimin xaqun intaa ay tahay ahlu sunankaa wariyey abu daauud la wariyey macnaha maxay ku wariyeen marka can curwata can saciid ibni zaydin saxaabigay sheegeen oo saciid ibni zayd bay ka dhigeen wakhtulifa waxaa laysku khilaafay buu yihi fii waslihi xadiidka xidhiidintiisa wa irsaalihi iyo irsaalintiisa laysku khilaafay waxaa laysku khilaafay xadiidka ma mursal ba mise waa mawsuul waa musnad labadaasa lasu khilaafay ayb waxaa kaloo laysku khilaafay wa fii tacyiini saxaabiyihi xadiidka saxaabiga warinaya cayinidiisana waa laisku khilaaf in la cayimo yani la sheego waa ninkee isagana waa laisku khilaaf xadiidkuma mursal ba oo saxaabigii lama sheegin miya oo taabiciga unbaa kor yeelay mise waa mawsuuloo saxaabigii waa la sheegay taa waa laisku khilaafsan yahay waxaa kaloo laisku khilaafsan yahay saxaabiga xadiidka warinaya waa kee tayiintiisa xadididiisa macnaha oo caaisha mar laga dhigay mar saciid ibnu zayd baa laga dhigay mar waxaa laga dhigay rajul min asxaabi nabi sal lay aslam intaba waa jiro ayib marka jumlada dambe way khilaafkaasi warkuu ku jiro oo odhanaysa yani waxa weyaan laysa lixirqin haalimin xaqun ayib ariiqa lafdiga uu ku wariye waxa weyaan ay qolada dambe ku wariyeen man axyaa ardan maytatan fahiya lahu dhul meyta ah, ninkii nooleeya isagaa iskale walaysa licirqin haalimin xaqun xidid aalim ana xaq male dhulka meyd waxaa la yidhahdaa markaan ninna lahaynoo ninna uusan isticmaalin ninna uma aha muxuu ahay guri uma aha deerna uma aha boos uma aha dhulku waa dhulkaas ilaah dhulkaas ninkii noolaystaa xaq u leh oo u horeeya oo dadka intiisa kale uga hormaray sidaa xaq u leh dhul la yeeshay oo ruux yeeshay oo uu noolaystay beer ka dhigtay deegaan ka dhigtay isagu uu yeeshay ruuxii beer ka beertana xididka uu geliyo waa aalim xaqna male xadiika marka wasligiisi iyo irsaalkiisana waa laisku khilaafsan yahay saxaabigaisana waa laisku khilaafsan yahay laakiin xadiidku waa sugan yahay duruqdiisu fariiq ka maran ma jiro cillo ka maran laakiin duruqdiisa marka laisku geeyo ayuu xadiidku xoogeysanaya ariiqa irsaalka abu daaro qutbina rajaxay laakiin duruq kalu leeyahy saas daraadeed ayaa xaafidku wuxuu leeyahy fi fatx ilbaari wuxuu yihi fii asaaniidiha maqaal lakin yataqawa bacduha bibacdin xadiidka asaaniidiisu mid walba hadalbaa ku jira lakin way isxoojinaysaa buu leeyahy ayb markaasa wuxuu leeyahay shekh albani aleh raxmatulah fi riwaya alhaliil waa shariga labaad wey qaybta dambe wey wax hadalka ku jiro ama qaybta hore bukhaari baa wariyey qaybta dambe weyaan qaybta dambena iyaduna waxay ku xogoobaysaa uruqda faraha badan iyo waxaan ujeedaa shawaahid iyo uruqda ay leeyahay buu xadiisku ku xogoobaya marka xadiidku waa xadiid xasan ah xadiidku waa sugan yahay wuxuu ila faa'iideeyey xugum ah dhul aadan lahayn haddaad beerato beerta aad ka taagtayna waa dulmi haddii lagugu qabsadona waa in aad beertaada la fujiyo oo geedahaaga la gooyo ruuxii beer dhulka lahaana loo banneeyo sidaasuu xadiidku faa'ideeyey waxaana daliishaday alimaamu shaafici iyo keyrkoodba oo waxay leeyihin ninkan beerta ninkii dhulka lahaa qaadan maaye beerta ninkan dhulkiisii baa la siiy ninkana waxaa la dhihi geedahaaga meelgeyso fujisaa la dhahaya maxaa yl wax dulmi ku salaysan faasid wax ku salaysan waa faasid in wax laga siiyo oo kharash laga siiyo ma ah waa in banaanka la diro wuxuu shaqeeyey oo dhanna habaan mansuura laga soo qaado saas maana qolana waxay leeyihin warma aheen ninkayaan cidlo la dirin sidii xadiidkii hore sheegay kanna dhulkii iyo ha iskula wareego wixii geeda ku yaalay kanna kharashaadkii ka galay ha loo celiyo xoogaa sidaa wax lagu dhexdhexaaday sida xadiidka hore uu kutusayo ayay qolyana marayaan sidaas way macanaha abi bakrata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yihi fii khubatihi khudbadiisii dhexdeeda wuxuu yihi yowma naxri diminan mina uu ku khudbeeyey maalintii muxuu ahaayey xajkiisii xajatulwadaac khudbadii uu jeediyey maalinkii tobnaad yowma naxri maalinta xoolaha la qabo biminan mina uu ku jeediyey jamratulcaqaba ayuu ku jeediyey isagoo hasha ku khudbadaa waxaa ku yimid dhexdeeda uu nebigu sal lay slam ku sheegay ina dimaa'akum dhiigyaalkiinna wa amwaalakum xoolihiinna calaykum korkiinna xaraamun xaraam way ka xurmati yawmikum maalinkiinan xurmadiisa oo kale haadaa ee kan ah fii shahrikum bishiinan dhexdeeda haadaa ee kan ah fii baladikum baledkiina dhexdiisa haadaa ee kan ah muttafaqun caleyh bimacnaa waxaa kulmay saddex shay oo xurmo leh bishu waa bil xurmo leh oo waa bilxija waa bishii carafo beledkuna waa beled xurmo laho waa beledullahi alxaraam waa beledkii xurmada lahaa ee dhulka ugu khayr badnaa maalinkuna waa maalin xurmado waa yowmu alxaji alakbar waa maalintii ciidda ahayd saddexdaa xurmo lahoo kulmay ayaa waxaa lamida xurmada dhiiggiina iyo xoolihiina saas man so arrin culusma saddexdaa xurmadooda oo kulmay xurmadaasoo kale waxaale dhiigga ruuxa muslimka iyo xoolihiisa muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xadiidkan wuxuu u keenay sheekhu inuu ku yidhaahdo ruuxa muslimka xoolihiisa iyo dhiiggiisa si xaq daraa laguma qaadan karo maadaama aan qasbi ku jirnay oo boobka iyo dhaca aan ku jirnay baabkiisii ayuu u keenayo asalka dimaada iyo amwaashu waa xaaraam ayib ya iyo acraab acraabka kuma sugnaad lakin xadiisku waa ku yimi way idinku jira aniga iguma jiro ila dimaakum wa amwaalakum wa acraadakum idin liwaya saasa saasaa sax acraab way ku jirta inuu gooyey baan mooday xaafidka aniga ima qoran ayib yani acraabuna waa sharaf acraabna waa meesha ruuxu ka danqada waay meesha ruuxa ka dhaqdo nasabkiisa magaciisa wixii yani waxa dhib dhibgaadsiinaya erdiga saasa laga wada man erdiga taas ayb xadiidkani marka saasuu u keenayo asalku waxa wixii lagu banaysan karo waa wixi shaaricu idmay waay sax dhiiggu marbuu banaanaan oo ruuxu isagoo muslim yahay baa dhiiggiisu banaanaan laakiin waa xaalado shareecadu soo reebtay oo si khaasa ah ay u tilmaantay xoolihiisu marbay banaanaan laakiin waa xaalaad mustanaad ah oo si khaasa shareecada u tilmaantaba xaalaadka waxaan ka ahayn asalku waxa wey dhiiggiisi xoolihiisi inu xaaraam yahay sidaas w hada bilah tawfiiq sal llahuma slm cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi wslm